waxaan kusoo jirnay kitaabkii sharxu qadri nada waxaan ku dhex jirnay gaar ahaan mubtadaha iyo khabarka waxaan soo gaarnay hadalka shiikhuu yidhi walkhabaru khabarkii wayaaqacu lkhabaru wey alkhabaruda faacila wayaaqacu lkhabaru khabarkii waa dhacaa jumlatan xaala uu yahay jumladoo lahaa jumlada raabidun raabid u sugnaaday wadaalika mithaalkii ka zaydun zayd abuuha abiis qaa'imun kii taagan weeye walibaasu taqwa cabsida dharkeeda daalika libaasu taqwaahaasa khayrun khayr badan waalxaaqatu alxaaqatu midii sugayday maa maxay ahaatay alxaaqatu midda sugayda wa zaydun zayd nicmo rajulu nin ayaa nimco lahaaday ilaa fii naxwi qul huwa allaahu axad oo kale un mooye wlkhabaru wa yaqacu lkhabaru khabarkii waa dhacaa jumlatan jumlo xaala uu yahay jumlada khabarka dhacayda waxaa loo shardiyaa allaa yubtadaa bihaa allaa yubtadaa bixataa wa bal wa laakin wa an tashtamila araabita laba shardi marka leedahay jumlada khabarka dhacayda waxaa loo shardiyaa allaa tubtada-a bixataa wa bal walaakin saddexdaas waa inaan lagu bilaaban sababtoo ah saddexdan waxa ka dambeeya ibtidaa-ay noqonaya waxay noqdaan ibtidaa macnaa istinaaf ay noqdaan istinaaf ayay noqdaan saddexdan waxa ka dambeeya jumladana waxaa la rabaa inay khabar u noqoto mubtadihii ka horreeyey shardi marka waxaa jumlada qabarka dhacayda anlaa tubtada bixataa wa balwa laakiin shardi kalena waxaa inay raabid wadato shardiga marka inay raabid wadato isagaa sheegayba masnigay kuugu taallaa waalkhabaru wa yaqaxu lkhabaru khabarkii waa dhacaa jumlatan xaal uu yahay jumladoo lahaa jumlada raabidun u sugnaaday taas marka matnigu kuugu sheegay laakiin wuxuusan kuu sheegin jumlada inay shardi tahay inaan lagu bilaaban bixataa wa bal wa laakin saddexdaas inaan midna lagu bilaabanaa la rabaa saddexdaas wixii lagu bilaaba waa istinaaf waxaa ka dambeeya sidaas darteeda ma noqo karto khabar ma noqon karto wadalika mithaalkii ka zaydun zayd abuuhu zayd aabihiis qaa'imunkii taagan weeye zaydun ayaa mubtadaa abuu waa mutadowthaani qaa'imuna waa khabarkii mutadowthaaniga raabidkiina abuuhu damiirka ku jiro wey marka raabidkana afar inuu noqdo uu ku tusaa raabid afaruu noqdaa kan koowaad waa damiir kan labaad waa ismu ishaara wa libaasu taqwa cabsida dharkeeda daalika libaasu taqwihiya khayru khayr badan wa libaasu taqwa cabsida dharkeeda daalika libaasu taqwahaas a khayrun khayr badan libaasu taqwa libaasu waa mubtada taqwa wa mudaafu ilayhi dalika waa mubtadaw thaani khayrun wa khabaru mubtadaw thaani jumlada oo daalika iyo khayrun isku ah jumladaasaa mubtadii horo libaas ah khabar u ah ayadaa khabar u ah raabidna ismu ishaaraha ah oo daalika waxay ishaaraydaa libaasu taqwa alxaaqatu iyo wa qowlihi tacaala ahaa alxaaqatu midii sugayday waxyaalihii laga murmi jiro ma laysoo bixina iyo laysoo bixinma iyo ama laysoo baxin iyo saa dad lafa noqday loo soo baxaa wixiiay sugayda oy dhab ka dhigayda ay kutusayda indhaha kugu tusi alxaaqatu midii sugayday ma maxay ahaatay alxaaqatu midda sugayda maxalushaahidku waxa weya alxaaqatu waa mubtade oo mubtada lwala ma waa ismu istifhaam waa mubtada thani alxaaqatuna waa khabaru mubtadatan wacalaykum salam waraxmat ullahi wabarakaatu jumlada oo malxaaqatu ah oo mubtada iyo qabarka jumladaas ayaa mubtadii horeeto alxaaqatu ah qabar u ah raabidna waxaa la idhaha icaadat lmubtaday bilafdihi mubtadihii horeo mubtadaul awalkaa lafdigiisiyaa jumlada dambe ku jira taasaa raabid ah ma maxay ahaatay ma waa istifaamiye waa nakiro ma istifaamiya waa nakiro alxaaqatuna waa qaba meelaha la ogol yahay weeye mubtada iyo na mubtadaha iyo khabarki in khabarkii uu noqdo macrifu mubtadiina nakira noqdo meel walba lama ogola meelaha la ogol yahay tanu ka mid taha ismu istifaam haddii uu noqdo mubtaduhu khabarko macrifaa looga qamraa maada anzala rabbukum ma shaygee daa kii uu yahay maasoo ismu istifhaam ah oo nakira dana sawsi mawsuul maahan macrifo ma daa daana mubtada maadu waa waxa weyan waxaan mubtadahan rabaa maadaa mubtada oo nakirada ah oo ismu istifaamta daada oo is mawsuulaho macrifaana khabar ah, meelaha la ogolyahay ka mid wa nicma wa zaydun zayd nicmo rajulu nin dhammaantiisaa nimco lahaaday wa zaydun zayd asha cumuum laga dhiga ashii oo waxa weyan istiqraaqiyada aheedaa laga dhiga wa zaydun zayd nicma waxaa nimco lahaday arajulu marka hadda zayduna mubtadaa nicmo rajulu ficliya faacilkaasa khabar ah raabid waxaa ah arrajulu asha ku jirtaa ayaa cumuum faa-iideeyo rajulkaasuu ka midaysay rijaashuu ka mid yahy waa fardi rijaasha ka mid a ashuna rajulay ku dhacayda mid gaara ku dhici mee asna rijaashuu ka midaysay marka raabidkii waa kaas ilaa fii naxwi qul huwa allaahu axad maahane tanxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa haddii jumlada khabarka dhacday jumlada khabarka dhacday haddii ay tahay nafsu lmubtada mubtadihii naftiisii xagga macnaha raabid looma baahno ma loo baahna raabid haddiiba sideedaba uu um, mubtaduu damiiru shani yahayna waa nuucaas sababtoo a ah, fiir waxaa leedahay qulle nabiga suubanow huwa shanigu allaahu allaah axadun mid weeye allaahu axadun weeye shaniga dhamuba huwa sow shani ma ahayn shaniga dhama waa allahu axad marka jumladii qabar ka dhacday waa nafsulmubtada ilaa damiiru shani wuxuu u laabtaa waxa ka dambeeya waxa ka dambeeya u laabana waxaan jumlahayn ma noqdaan marka huwa shani soo lama dhihin shaniga la sheegaya waa allahu axad ah, arrinta dhan oo xaqa hoo sugana waxay tahay allahu axad huwadu waa damiiru shani waa mufasar damiiru shaniga marjiciisa fasira soo maahan allahu axadna waa mufasir wlmufasaru wlmufasiru shay un waaxid wey ama waxaa tiraa liana almufasira caynu lmufasir isagaa waa noo keeni doa sajaacigam insha allah meeshuu ku dhigaan o arki doona iska almufasir waa caynu lmufasir waaba isku midba laba maba kala ahanba laba maba kala marka maanta jumladii kabarkeed waxay noqotay caynulmubtada fi lmacna xagga macnaha looma baahna markaas oo kale raabid marka ey wayaqacu lkhabaaru alkhabarina faacilheedu kutusaa ey wayaqacu lkhabaaru khabarkii waa dhacay jumlatan jumla xaaluu yahay jumladaasoo murtabidatan ku xidhan bilmubtadai mubtadaha ku xidhan jumlo oo ku xidhan mubtadaha biraabidin xarigna kula xidhan raabidkaasoo min rawaabida xargayaala ka mid ah rawaabidaasoo arbacatin afar ah afar shay mid ka mid a ah aa raabid noqonaa afar shay mid ka mid a raabid noqonaa wayaqa-u lkhabaru khabarkii waa dhacay jumlatan xaalu yahay jumladoo murtabidatan ku xidhan mubtada mubtadaha biraabidin raabidna kula xidhan raabid wa xidha raabidkaasoo min rawaabida raabidyaala ka mid ah kuwa wa xidha rawaabidaasoo arbacatin afar ah afar mid ka mid ah waa inay wadato jumlada khabarka noqonayda mid kamida waa inay noqoto afartaas mid kamida waa inay noqoto waa inay wadato axaduha axadularbaa arbacada midkeed ad addamiiru damiirka weeye wa huwa damiirkuna al aslu waa midka asalka fi rabdi xiridda u asalka in wax la xidha isagaa u asal ah axaduha axadularbaa arbacada midkeed addamiiru damiir weeye wa huwa damiirkiina alaslu asagaa asal ah fi rabdi xiriddu asal u yahay hoos xuu ku sheega maxamed muxidiin cabdilxamiid uu yihi addamiiru damiirku damiirka araabidu waxiraa imaa an yakuuna marfuucan inuu ahaado wa imaa an yakuuna mansuuban ku la kordhigay inuu ahaado bificlin lagu kordhigay oo wasfin ama wasfi lagu kordhigay wa imaa an yakuuna inuu ahaado majruuran ku la jaray biidaafati ismi faacil isim la idaafayntiisa lagu jiray ileyhi xaggiisa loo idaafeeyo oo bixarfi jarin lagu jaray faamal ama mid midka la goday falaa yajuusu ma banaan xadfu xadafkiisu aslan raabidka hadduu noqdo marfuuc raabidka jumlada ka laabana khabarka jumlada khabarka dhacday ka laabana oo mubtadaha awelka u laabana mubtadaha u laabana hadduu raabidkaasu damiir marfuuca noqdo falaa yajuusu xadfuhu abadan wadalika mitaalkii naxwu qowlika waa hadalkaagoo kale oo aad tidhahdo azaydaani labadii zayd qaamaa waa istaageen azaydaani waa mubtade qaamaa jumladaas ficli faacilkaas ayaa noqday khabar qaamaa ma banaano alifta in la xadfaa ma banaano wazayduna zaydyaalkii badnaa qaama waa istaageen wazayduna waa mubtade qaamuun ficliga faacilkaasa khabar ah wowdaa raabit ah ma banaan in la xadfo wa ama almansuubu kii la kordhigay fayajuusu waxaa bannaan xadfu la xadfidiisa bishardayni laba shartiyuu ku bannaayay alawalu midka horreeya an yakuuna macluuman waa inuu yahay wathani shardiga labeeya an yakuuna waa inuu yahay naasibu caamilka kordhiga ficlan ficl wadalika mihaalkani naxwu qowla abinajmi weeye shaacirkii abinajmi gabaygii uu yidhi qowlkiisii qad asbaxat waxay ahaatay umulkhiyaare gabadha umulkhiyaar la yidhaha tada'i mid sheegane calaya korkayga demban dembi dembigaasoo kulluhu dhammaantiis lam asna lam asnac hu aanan samayn kullu ala rabaa maanta oo godan meeshan saasaa laga rabaa birafci kulli uu ku yidhi birafci kulli kulli in la godaa la akriyay calaa annahu mubtadaun uu yahay lagu godaa wa taqdiru wuxuu kulluhu dembiga dhammaantiis lam asnachu aniga dembiga ma samayn markay lam asnachu jumladaasa qabar noqoto kuluna mubtade jumlada marka raafidkii xiraya waa mafcuulu bihiga ficilka waa la xadfay wlmansuubu bilwasfi naxwu qowlu shaacir weye wa qaaluu waxay dhahdaan taxriifuha waad garanaya almanaasila manaasilsha filmanaasili ayaad ku garanay min mina xaalay ka ahaatay wamaa kullu man qof dhammaantiisa waafaa yimid mina ana aniga caarifun caarifuhu ah caarifu mid garanaya ma dadka mina yimid baan wada aqaana wi saanu ka garana gabadha uga soo saara hmm. mina waa meel xaj laiskugu yimid shan malyan taaganta ah. qof kastoo yimid maan anugu marka soo qaban kara halkaasaad ka garayda hay leeyihiin tacriifa waad garanaya almanaasila fi lmanaasili manaasilsha dhexdeeda xaalay ku sugan meelaha laga xajina halkaas ka raadi min mina mina xaggeeda xaalay manaasilshu ka ahaatay wamaa kullu man qof dhammaantiisa waafaa yimid mina qof mina yimid dhammaantiis ana carifu aniga garan maayo marka seed uga soo saare hal gabadho ku dhex jirta ha meeshaad ka raadiya yihahdeenu gabadhii macanjaadku waa maxee ana w eh, ana caarifuhu caarifun o iska yidhi wamaa kullu man qof dhammaantiis ma ahan waafaa yimid minan ana caarifu ana caarifu jumladaasa khabara oo kul kulligoo mubtada khabar u ah ataqdiiru ana caarifu weye walihaada damiiri damiirkan maxallaanaya usugnaadeen ana caarifu damiirkaas laba maxaluleed dhinac waa mudaafu ilayhi waa majruur dhinacna waa mafcuulu bihiga isimka faacil oo maxalka waa ka nasbinsan yahay ama wa ama almajruur mid kala jara fayajuusu waa banaan yahay xadfu in kaana hadduu yahay majruura mid lagu jara bismi faacilin kalbeyti sida beytkii asaabka soo hormaray oo bixarfi jarin lagu jara xarfi jarkoo daalin tusaa calaa tabciidin oo darfiyatin bacdinimo tusaya oo tabciid tusaa ama darfnimo tusaa waayahay ka soco axaduha axadu arbacati arbacadii midkeed addamiiru damiir weeye wa huwa damiirku alaslo asaga asal ah fi raddi xiridda wadalika tusaalihiina ka qowlika waa inaad tidhaahdoo kale zaydun zayd abuuhu zayd aabihiis qaa'imulkii taagan weeye fa zaydun zayd mubtadaun mubtada weeye mubtadahaasoo awalun horeeya wa abuuhu abuuhuna mubtadaun mubtada weeye mubtadaho haani laba isaga ku ixraaba haddii wax la weeye ixraab mar haddaad kawaakib soo dhaaftay saatana wax loo ixraaba laakiin inaad tidhaahdo zaydun mubtadaon marfuucun bilibtidaai wa calaamatu rafci do ajruumiyaa looga gudbaa taas ha taas adaa lagugu tababaraayay ee wax wardi maaha ha marka markii wax ixraab la yidhaha sida ugu quruxda badnaa sidan uu kuugu ixraabayo sidaanaa loo ixraaba fazaydun zaydun mubtadaun mubtada way mubtadahu awalun horeeya wa abuuhu abuuhuna mubtadaun mubtada way mubtadahu haani labeeya walahaa u haada abuuhu ku jirtaana mudaafun ilayhi waaye wa qaa'imun qaa'imuna khabarulmubtaday mubtadihii khabarkiisi weeye mubtadii ahaani oo labeeyey walmubtadau mubtadaha ahaani oo labeeya iyo wa khabaru khabarkiisu khabarulmubtadayi waa mubtadihii khabarkiisii mubtadi alawale horeeyey wa kan isku xidha baynahumaa mubtadahana adamiiru damiirka abuu ku jira wey athani raabidka labeeya alishaaratu ishaaro wey oo mubtadaha la ishaaro ha ilalmubtada'i la ishaaro waa in jumlada dambayda laga helaa ishaaro mubtadii hore ishaarayda sijaaci waa kan kale ilalmubtada'i ha athani raabidka labeeya alishaaratu ishaaro weeye ilalmubtada'i lawali la ishaaro wadalika mithaalkiina ka qowli wa ilaahi qowlkiisa oo kale tacaala ilaa waa sareeyaa ilaa wuxuu yidhi wa libaasu taqwa cabsida dharkeeda inaad dhar ka dhigatood huwato alla ka cabsi oo sida labiska aad ugu dhex jirto cabsi aad u dhex gasho daalika libaasu taqwahaas a khayrun khayr badan oo libaaska kale ka khayr badan maxalu shaadku waxa weye libaasu taqwa sadex raab ayaana ka hordegi fa libaasu libaas mubtadaun mubtada weeye wa taqwa taqwaana mudaafun ilayhi weeye wadalika dalikana mubtadaun mubtada wey mubtadaho haani labeeya wa khayru khayruna khabaru mubtadai waa mubtadii khabarkiisii mubtadii athani oo labeeyey walmubtadau mubtadaha athani oo labeeya iyo wa khabaru khabarkiisa mubtadau lwali waxaad tidhahdaa walmubtadau mubtadaha mubtadaha athani oo labeeya wa khabaru khabarkiisu khabarulmubtadai waa mubtadii khabarkiisii mubtadii alawali ee waraabidu kan isku xiraa baynahumaa jumlada iyo mubtadaha hore alishaaratu ishaarada wey alishaaratu ishaarada wey waaya athalithu raabidka sadexeeya athalithu araabidu thalith raabidka sadexeeya icaadatu lmubtadahi mubtadihi la soo celintiisa wey bilafdi lagu soo celiyo wadalika mithaalki naxwu alxaaqatu midii sugayday ma maxay ahaatay alxaaqatu midda sugayda falxaaqatu falxaaqatu mubtadaun mubtada weeye mubtadaho awalun horeeya wa maa maana mubtadaun mubtada weeye mubtadaho haani labeeya walxaaqatu alxaaqatuna khabarun mubtada mubtadihii khabarkiisi way mubtadihi athani oo labeeyey walmubtadahu mubtadaha mubtadaha athani oo labeeya iyo wa khabaruhu khabarkiisuna khabarulmubtadai waa mubtadii khabarkiisa mubtadihi alwan ee horreeyey wa raabidu kan isku xidhaa baynahumaa jumlada iyo mubtadaha hore icaadatu lmubtadai waa mubtadaha la soo celintiisa bilafdi lafdigiisa lagu soo celiyey araabicu araabiu raabic raabidka afreeya alcumuumu wey cumuum ah, cumuum cumuum waxaa loola jeedaa jumlada qabarka dhacdaa waxaa laga helaa lafdi caam ah oo mubtada hore soo gelaayo ah, intaasaa loola jeeda jumlada dambe oo kabarka dhacdaa waxaa laga helayaa lafdi caam ah oo mubtadaha hore laftirkiisu soo gela oo u noqonayo fardun min afraadi hada alcaam intaasaa loola jeedaa saasaa loola jeeda naxwu zaydun zayd nicma rajulu nin ayaa nimco lahaaday fazaydun zaydun hadda maxamshaadku zaydun mubtada iyo nicma rajulu jumladaas ficliya facilku khabra fa fazaydun zaydun mubtada mubtada weeye wanicma rajulu nicma rajulu جملة jumlo weeye jumladaasoo ficliyatun ficil loo nisbeeyey jumlo ficliya weeye jumladaaso ficliyatun ficil loo nisbeeyey hay maxaa kugu xiga wa nicma rajulu nicma rajulu jumlatun jumlo weeye jumladoo ficliyatun loo nisbeeyey jumladaasoo khabaruhu maya waxaad tiradaa khabaruhu khabarun todo weye jumlatun ficliyatun weeye ka bedelo khabaruhu mubtadii khabarkiisi wey kulliba saasa noo qoran waraabidu midka xiraya baynahumaa mubtadaha iyo jumlada dhexdooda isku xiraan alcumuum cumuumki wey cumuumkii kutusaa wadalika cumuumkaasu xaasilun waa soo xasilay lianna al al fi rajuli rajul dhexdiisa xaalo ay ku sugnaatay ashu lilcumuumi cumuum ay u sugnaatay cumuum ayay u sugnaatay wa zaydun zaydna fardun hal mid weeye fardigoo min afraadihi afraadilcaami caamkaas afraaddiisa ka mida caamka afraaddiisa mid ka mida wey zayd oo rijaasha mid ka weeye fa dakhala zayd waa soo galay fil cumuumi cumuumkaas oo rajulnimaduu soo galay fa xasala raddu xiriddii markaasoo xasishay ah, xiriddii saasay kusoo xasishay xiriddii sidaasay kusoo xasishay wahaada kan afartii raabit markuu sheegay maraan raabit loo baahayn inuu ku sheega masaladaas waxaa la mid ah oo cumuumka iyadoo raabit noqona in aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati inaa laa nudiicu ajra man axsana camalana fiiriye in aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati suurat lkahf in aladiina aamanuu ina aladiina aawa inada isimkeedii aladiina wacamilu saaliaat siladiyaa lagu cadfo siladay ka mid tahay innaa laa nudiicu ajra man axsana camala ina kalaa timid <laughs> ina kalaa timid ayadoon jumladi qadarkeedii la sheegin ayadoon waxaan rabaa innadii hore qadarkeedii la sheegin innadii hore ayadoon qadarkeedii la sheegin ina kale waa tanaa innaa waa ina iyo na innaa laa nudiicuna inadan dambe qadarkeedii wey jumlada ina laa nudiicu ajra man qofkii ajarkiisa dayic mayno axsana wanaajiyey ajr m axsana wanaajiyey alcamal camal marka amalan camalan marka waxaa la rabaa waxaad leedahay ina aladiina aladiina waa isimkeedii aamanuu wacamilu saalixaati waa siladii khabarkiiyaa la sugayay innada ina kalaa timid innaa oo ina iyo na isimkeedi waa naam khabarkeedi inada dambe waa laa nudiicu ajra manacsana camala jumladan dambo ina iyo isimkeeda iyo khabarkeeda aainadii hore khabar u ah aawa raabidkii cumuuma ku jira leeda man soo mawsuul mushtaraga maa man qofkii dhammaantiis camalkiis dayiic mayno axsana wanaajiye camal mantaas cumuumkeeda raabidki waa kaasoo leeda raabidka waa kaas cumuumkaas aladiina aamanu soo manta ka mid maha a ka mid cumuumkii waa kaas wahaadaa kan kulluhu dhammaantiis haabitun waa midkii sugnaana wahaadaa wahaadaa kan oo raabidkaa dhammaantiis wahaadaa kan kulluhu dhammaantiis haabitun waa sugnaana idaa waqtigiiyuu sugnaana lam takun iljumlatu jumladu aysan ahayn nafsal mubtadayn mubtadaha naftiisa aysan ahayn ka lagu leeyahay raabidaa la rabaa waa markii jumlada oo khabarka dhacday aysan ahayn nafsulmubtada'i wa haadaa kan oo rabdiga ah raabidka ah wa haadaa kan oo raabidkii lasoo sheegay ah kulluhu dhammaantii haabitun waa sugnaana idaa waqtigiiyu sugnaana lam takun iljumlatu jumladu aysan ahaanin nafsalmubtada mubtadaha naftiisa filmacnaa xagga macnaha naftiisa aysan ku ahaanin filmacnaa macnaha aysan ku ahaanin nafs almubtada fain kaanat jumladii hadday ahaato kadalika sidaas oo ay noqoto nafs almubtaday fi lmacnaa lam yuxtaaj loo baahamaa ilaa raabidin raabid loo baahamaa lam yuxtaaj loo baahamaa ilaa raabidin wadalika mihaalkii ka qowli wa ilaahi qowlkiisa oo kale tacaala ilaa waa sareeyaahe ilaah u yidhi quldha nabiga subanow huwa sheenigu allaahu allah axadu mid inuu yahay weeye fa huwa huwa mubtadaun mubtada weeye wallaahu allaahuna mubtadaun mubtada weeye mubtadahaasoo thaanin oo labeeya mubtadahaasoo khabaruu khabarkiisii axadun axadun uu yahay waljumlatu jumladuna khabarulmubtada mubtadii khabarkiisi weeye mubtadihii alwali ee horeeyey wa hiya jumladanu murtabitatun midii xiran weeye bihi bilmubtaday alawaliyay ku xiran tahay liannahaa jumladanu nafsuhu mubtada hore daatadiisi inay tahay darteeday ugu xidhan tahay ah, shay aan ruux lahayn haddii naf la sheego daatadiisa loola jeeda shay aan ruux lahayn haddii lagu nafsuhu daatuhu a loola jeeda shay kastoon ruux lahayn marka lagu raa nafsuhu waxaa loola jeedaa daatuhu shay kasta oo aan ruuxu ku jirin nafsuhu haddaad maqasho daatuhu yaa loola jeedaa markaa siduu kugu exraabay fiiri wuxuu ku yidhi fa huwa huwa mubtadaun mubtada weeye wallaahu allaahuna mubtadaun mubtada weeye mubtadahaasoo haani labeeya mubtadahaasoo khabaru khabarkiisu axadun uu yahay waljumlatu jumladuna khabarulmubtadahi mubtadihii khabarkiisi wey meeshaas nusqooyinka gabal waxbaa ka maqan ah, nusqooyin gabal marka waa inuu qofku qalin hayo hmm. nusqooyinka gabal a ah, waxaa ka maqan wallaahu mubtadaw thaani khabaruhu axadun oo bedelkeed waxaa u qoran wallaahu axadun mubtadaun wa khabaruhu a ah, u qoran hmm. Eh, wallaahu axadun mubtadaun wa khabaruhu aa u qoran mana ahayna waxaa la rabay wallaahu mubtadau thaani khabaruhu axadun aa la rabaa fiiri wallaahu mubtadau thaani khabaruhu axadun aa la rabaa allaahu waa mubtadau thaani khabarkiisiina waa axadun waa axadun wey waljumlatu jumladu ee horreeyey wahiya jumladan wallaahu axadun ah murtabibatun midii xihan wey midii xihan weeye waxay ku xidhan tahay waa xidhantaha bihi bilmubtadayn awlay ku xidhanta mubtadii horay ku xidhanta liannahaa jumladan liannahaa jumladan nafsuhu mubtadihii daatadiisi inay tahay kula xidhanta daatadiisi wey fil macnaa xagga macnahana ugu daataa meeshaas w meesha sijaa u ka qabanaa oo u leeyahay maya maya ma maanaan gaari bimacnaa shani waa kan meeshu ka qabana lna lna huwa huwa bimacnaa shani waaye waa tana lna huwa huwa bimacnaa shani waaye waljumlatu jumladuna hiya nafsu shani waaye taas lafteeda nusooyinka gabale ka maqanta waljumlatu jumladuna hiya nafsu shani waa shaniga naftiisii shaniga naftiisi wey ah, huwa shanigu markaad leedahay shanigu wuxuu yahay allahu axadun waa shanigu ah. marka waljumlatu jumladu nafsu shani wey halkaasuu ka qabtay jumlada intaasuu xaashiyey waljumlatu nafsu shani markuu matniga yidhi uu yidhi liannahaa jumladu mufasiratun waa mid fasirayda lahu damiirka walmufasiru shayga wax fasiraana caynulmufasari kan la fasira daatadiisi wey lnahaa jumladu mufasiratun waa midii fasirayda lahu damiirka damiir shaanigaa wlmufasiru midka wax fasiraana caynulmufasari kan la fasira daatadiisi weeye ayishanu arinku allahu axadun wey arrinkaaba ah allahu axadun marka haddii jumladu noqoto haday jumladu noqoto nafs almubtada fi lmacnaa raabid uma baahna iyo waa ka qowli ilaahay qowlki waa ka qowlihi nabiga qowlkiisa oo kale dheh waa ka qowli nabiga qowlkiisa sala allahu calayh wasalam oo uu nabigu yidhi afdalu maa shaykan ugu fadli badan qultu anugu aan idhi ana aniga aan idhi dheh ilaa in wax lagu cadfaa la rabaa mogta anadaan xal loo keena tawkiid wey qultu taadaas damiirkaas mutasilkaa wax lagu cadfa wain calىa damiiri rafcin mutasil cadafta fafsil bidamiiri munfasil aw faasilin ma wa bilaa faslin yarid fi nadmi faashiyan wa dacfahu ctaqid uu leya alfiyada weligaa wuxuu ku leeyahy ina maadi wain calىa damiiri rafcin mutasil damiiru rafca mutasila mar haddaad wax ku cadfaydo faafsil bidamiiri munfasil horta intaadan wax ku cadfin damiir munfasila ku keen horta ha damiir munfasila keen oo ku fasil hadda sooma keenin afdalu maa qultu ana waa kana fafsil bidamiir lmunfasil aw faasilin ma damiirkan shardi maaha ama wax kale un keen markaasuu yidhi waa bilaa faslin yarid ayadoon la kala faslin waa soo arooray fi nadmi gabay faashiyan isagoo fara badan wa dacfahu ictaqid u inuu daciif iyo caqiiday weliga waa daciif waxaa la rabaa damiiru rafca oo mutasila marka wax lagu cadfaa in la kala fasliyo oo fasli la keeno damiiru rafca mutasila marka wax lagu cadfaa waa in macduufka iyo damiirkaas la kala fasliyo oo wax lagu kala fasliyo marka midkaas munfasilka ahna wax badan lagu kala fasliyo in badan mid munfasila in la keeno afdalu maladikii afdalu maa shaykan ugu fadli badan qultuhu anugu aan idhi afdalu maa shay kan ugu fadli badan shaygoo qultu anugu aan idhi ana aniga aan idhi wanabiyuuna nabiyaalna ay yidhaahdeen taadaa lagu cadfaa min qabli aniga hortay xaala nabiyaalku ku sugnaadeen laa ilaaha ila allahu weeye laa ilaha illa allahu hadda fiiri afdalu amutadaa khabar xaa u noqday laa ilaaha illa allah waa jumle soo maaha raabid ma leh maxaa raabid looma baahno afdalkaaba ah laa ilaha illa allahu jumlada khabarka dhacday oo iyo isimkeeda iyo qabarkeeda laa ilaaha ila allahu waaba caynu lafdal ah. afdalka la sheegayaaba afal shayga afdalkaa aaba wuxuu yahay laa ilaha illa allah ee afdalkuna kayr maahan laa ilah illahuna kayr kale maahan labadooda iskuma qayroobaan waa caynu lmubtaday fi lmacna ah. xagga macnihii ay jumladan qabarka noqoto laa ilaaha illa allahu xagga macnaha waxa weyan waa afdalkiiba iyadaaba afdalkiiyaba lama baxna marka raabi mar hadday caynu mubtada noqoto fi lmacnaa ma loo baahnaa leedaha raabi wa darfan wayaqacu lkhabaru khabarkii waa dhacaa darfan xaal uu yahay uu dhacaa darafkaasoo mansuuban la nasbiyey wadalika mihaalkii naxwa rakbu safarkii asfala makaan hooseeyay ku sugnaadeen minkum idinka idinka hooseeya wa jaaran wa majruuran xaal yuhu dhacaa wadalika mihaalkii alxamdu lilah maha maanta lilaahi ilaahay u sugnaaday oo kale weeye allahaasoo rabbilcaalamiina caalamka horena isagu barbaariyey wa tacalluquhumaa darafka iyo jaarmajhuurka tacalluqooduna bimustaqirin weeye aw istaqara ama waa istaqara maxduufayni xaala ayihi laba la xadfay bimustaqirinta iyo istaqaradu labadooda waa la xadfay hmm, ka xaale ila waa laba calami mustaqirin iyo istaqara maanta lafdigooda loo qastaa lafdigooda loo qasda dhihi mayda mid sugnaaday dhihi lafdigaba loo qasda maanta wa yaqacu lkhabaru khabarkii waa dhacaa darfan xaalu yahay darafkoo mansuuban la nasbiyey khabar daraf waa noqdaa jaar majruurna waa noqdaa khabarku sidiise asa waa inuu mufrad noqdo mufrad waa inuu noqdo laakiin jumlana waa noqdaa daraf iyo jaar majruurna waa noqdaa mufrad marka la joogo marka baabkan baab mubtada walkhabr maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumlati waa ti la dhihi jiri jumlo waxaa loola jeedaa jumla ismiya jumla ficliya shibir jumlana waxaa loola jeedaa darf iyo jaar majruur labadaasaa loola jeeda jumlo waa soo ogaanay iyo shuruuddeedba jumlo waa soo ogaanay oo waxa weeyaan ayadoo jumlo ismiyaana zaydun qaam zaydun zayd abuuhu qaa'imun waa ki yidhi zaydun abuuhu qaaimu waa jumla ismiya khabar dhacday zaydun nicmo rajuluna waa jumla ficliya o khabar dhacday marka jumle haddii la yidhi maxay u qaybsantay jumla ismiya iyo jumla ficliya waana ka soo gudubnay haddii la yidhaha shibhuljumlena waa daraf iyo jaarmajruur waa daraf iyo jaarmajruur wey markaasuu yidhi wa darfan wa yaqacu waa dhaca huwa khabarkii darfan xaalu yahay darafkao mansuuban la nasbiyey daraf mansuub ah ha ahaado darfu zamaan ha ahaado darfu makaan farqi ma kale leh ah, darfu makaan ha ahaado darfu zamaan ha ahaado mansuuban wax ugu daray ilaa darf hadiiba la yidhaahdo inuu mansuub yahay waaba la iska fahma darf haddii la yidhaahdo inuu mansuub yahay waaba la iska fahma sideedaba darf xaa la yidhaahdaa waa ismu zamaan ow ismu makaan mansuubun bimacnaa fi xataa mansuub oo dhan maaha darf fiiri ismu zamaan oo dhan darf maaha iyo ismu makaan ee ismu zamaanka iyo ismu makaanka midka lagu nasbiyo bimacnaa fi kaas keligiisa daraf ah waxaa dhici karta waa ismu zamaan waana mansuub mana ahan darfu zamaan darafna maba ahan hadda waa ismu zamaanida waana mansuub mana ahan daraf ma ahan oo mafcuulnimo haddii lagu nasbiyo mafcuulnimaa lagu nasbiyey ismu zamaanka mafcuul bi a laga dhiga ma banaana inaad tira daraf daraf mahana lagu leeyahy ah. yakaafuuna yowman kaana sharuhu mustadiran yakaafuuna waxay ka baqaayeen dadka baariyaalka yowman ah, adduunkaanay joogaan ma aha bimacnaa fi maalinkaas dhexdiisay baqaayaan maaha maalinkaas allaaba cabsi tiraayaba ah, fawaqaahum allahu shara dalika alyawm yaaba lagu yihi maalinkaas shartiisa alla waa ka badbaadi ee haddeero adduunka ay joogaanay maalinka ka baqaayaan wey marka cabsidu maalinkaas dhexdiisa dhici mayh maalinkay ku dul dhicin ah. cabsidu maalinkaasay dhici maan cabsida hadda lagu ammaana baariyaalka maalinkaas mid dhacayda maan waa mid hadda dhacayda laakiin waxay ku tacalluqdaa maalinka ah, waa mafcuulu bihi yakaafuuna yawman kaana sharuhu musadiran yawman maalinkaasay ka baqayan cabsidoodu waxay ku tacalluqdaa maalinka daatadiisa maahan maalinkaasay baqi doonaan maahan baariyaalka dadka hadday baqaayaan maalinkaasay ka baqayaan marka yowman waa ismu zamaan mansuuba mana ahan daraf marka darafka hormaa la yidhahdaa ismu zamaanka iyo ismu makaanka mansuubka ah oo bimacnaa fiina lagu nasbiyey kaasaa la yidhahdaa kaasaa la yidhahdaa kaasaa waxaa la yidhahdaa daraf hadduu mansuub yahay bimacnaa fiina lagu nasbiyey hadduu majruur yahay hadduu marfuuc yahay haddii la nasbiyo laakiin bimacnaa fi aan lagu nasbin maba la darf darafka ee daraf waxaa ah ismu zamaan iyo ismu makaan bimacnaa fi lagu nasbiyo marka mansuuban wuxuu ugu daray maadaama daraf layskaba ogyahay inuu mansuub yahy wuxuu ugu daray dadka ibtidaa'iga ah haddii la yidhaahdo darafaa noqonaaya khabar waxay moodayaan in mid kale sheegayo inuu yahay in la yidhaahdo asawmu soomkii yawmunaa waa maalinkeena in saas loola jeedo oo loola jeeda haddii la yidhi khabar weeye in la godaayo in loola jeedo saasay moodayan dadka ibtidaa'iga marka la yidhaahdo ismu zamaan oo daraf ah ama ismu makaan oo daraf ah aa khabar dhaca in la godaayo un keliyahay moodayaan loolamana jeedee asagoo mansuubuhu qabarka dhacaa sababta oo ah xaqiiqatulkhabar waa mutacalaqa maxduufka mutacalaqa maxduufka marka asagoo mansuubu dhaca wuxuu leeleeyay wuxuu ka ictiraazaa inaan la tawahumin khabaru dhaca marka la yidhi in la godayo isaga daatadiisa intaas wey xaashiyadana saasuu kuugu sheega ah, waquyida biqowlihi mansuuban lianlaa yutawahama anahu laa yaqacu khabara maadaama mansuuba maadaama mansuub yahay inuusan qabar noqoyn inaan la malay hmm, saas weeye wadalika mihaalki naxwu warakbo warakbu waa ismu waa ismu jamac o waa ismu jamac saasuu leeyahay sajaacigu waa jamcu raakibin fi lmacna fi lmacna wuxuu la jeedaa mufrad male rakbun ah, mufrad male ee waxa weyan xagga macnahay jamc ka ta waa ismu jamac ah, waa jamcu raakibin fi lmacna duna lafdi waxaa loola jeeda ismu jamac wey ah, saxbun oo kaleto wa wasaxbihi marka nabiga saxaabadiisa wa wasaxbihi ayada laftigeeda saasa in badan ay maraan waxay yidhahdaan waa ismun jamc qana maya waxayna waa jamcu saaxib talmaa sidoo kale warkaasaa ku jira wa rakbu safarkii asfala makaan hooseeyay ku sugnaadeen minkum idinka idinka hooseeya fiiri hadda arakbo waa mutade qabar waxaa u noqday asfala ismu makaankaas mansuubkaa waa darf waana mansuub maxaa yeelay xaqiiqatulkhabr waa mutacalaqa wa rakbu safarkii kaa-inuuna waxay ku sugnaadeen oo ahaadeen asfala makaan hooseeya minkum idinkeena ka hooseeya wa jaaran wa majruuran xaale uu yahay yuu khabar dhaca isagoo jaar majruur ah ayuu khabar dhaca hmm. ilaa darafkii ah, waxaa tiraa wayaqacu lkhabaru khabarkii waa dhaca jaaran wa majruuran xaal u yahay abar wayaqacu lkhabaru abarkii waa dhaca jaaran wamajruuran xaaliyo jaar majruura abar noqonaa wey wa yaqacu lkhabaru khabarkii waa dhaca jaaran wamajruuran xaaliya wadalika mitaalkii ka qowlihi tacaala ilaahay hadalkiisa oo kale wey ilaa uu yidhi alxamdu mahad dhammaantiis lilaahi allah u sugnaaday allahaasoo rabbilcaalamiina caalamyaalkao dhan isagu barbaariyey allahaasaa mahad iskale alxamdu mubtadaa lilaahi jaar majruurkaasa khabarkiiya wa tacaluquhumaa darafka iyo jaarumajruurka tacalluqoodu kaa-inun bimustaqirin wasfi ayuu ahaaday mustaqirin waxaa loola jeedaa wasfi oo isim faacila ah, maalan bimustaqirin wasfi aa loola jeedaa ism mafcuulna waa noqon karaa wasfi aa loola jeedaa bimustaqirin aw istaqara ayuu ahaana ficilaa loola jeedaa istaqara Ah, marka mustaqirin keliya maahane waa kownka caamka lixdaha oon horay usoo sheegnay marka waxa mustaqirin iyo thaabitin iyo xaasilin iyo mawjuud iyo waaqic iyo kain waa isku mid ah, afcaashiina waa sidoo kale oo istaqara kaana wujida habata xasala waqaca waa la mid maxduufayni xaala ay yihiin laba la xadfay ama wasfi ka dhig meesha uu ku tacalluqa jaamijhuurku ama ka dhig ficil waa hmm. waajib in la xadfaa waa waajib in la xadfaa waajib wey in la xadfaa makaanada ay waajibka tahay in la xadfo ayay ka mid tahay mar haddii darafka iyo jaamijhuurku ay sila dhacaan day sifa dhacaan day xaalo dhacaan day khabar dhacaan afartii gooray waajibi jirtay ahaayeen waana laga badiyaay Hmm. hadda kahor sooma anaan tirin ya idhaarka inaan ku tiri inaan muda musilkiina ma lagu tiriye halas de waa laydinka rabaa mar hadii la tiri dii la tiriyey waa laydinka rabaa hmm. sideed may ahayn hade sideedi waa la rabaa hadda sideed inay ahaayeen horta yaa og <laughs> <laughs> ragaan ogeyn hadda inay sideed ahaayeen hmm. sideedi waa la iska rabaa lasoo diyaariyo hadday u diyaarsan yihin dedi hay cabdikarim xala iyo khabar sifo silo xasruqasanku waaw iyo ta hadduu yahay iyo mathel iyo shibulmathel iyo hadduu mufasar noqdo hay mhm. sideedaasay ahaay laakiin mlka shibh ml isku mid lagama tirin hal xabaan ka tirin oo ism daahira rafcinayu ahaa kii kale eh, he ragna waa haya ragna inuu hadda sideed ahaa ma og waayahay sharax ey wayaqacu lkhabaru khabarkii waa dhaca darfan xaalu yahay darafkaasoo mansuuban la nasbiyey ey wayaqacu lkhabaru khabarkii waa dhaca darfan daraf xaalu yahay darafkaasoo mansuuban la nasbiyey wadalika mihaalkii ka qowli waa ilaahay hadalkiisaoo kale tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi warakbu safarkii asfala makaan hooseeyay ku sugnaaday minkum idinka idinka hooseeya wajaaran wamajhuulan xaalu yahay ayuu dhaca wadalika mihaalkii ka qowli waa ilaahay hadalkiisaoo kale tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi alxamdu mahadda maantiis lilahi ilaahi u sugnaaday allaho rabbilcaalamiina caalamkao dhan barbaariyey wahumaa darafki iyo jaarmajuurkii xiina idin xiina id yaqacaani khabaran aha xaashiyadaasaa kuusoo qadara markaas xaashiyatusayaaki ka fiirso hmm. shayga waxa weeyaan marka uu kitaabka ku yaalla xoogaa ardayga in lagu baraarujiyo si uu uga nasto a xoogaa faa'iido badan hmm. ardayguna uu yaqaano marka kelmadan la sheego inuu kitaabka ay ugu taallo iyo in korka laga sheego ay qoraal u baahantaha waa inuu dabeecad ahaan kala barta darsigu qaabka u socdo Ah, waa inaad dabeecadda fahantaa darsiga ku socdo taadan dabeecadii oqon waxa kuu qoranaad maanta o qore mhm. wahumaa darabkii iyo jeer majruurkii mutacaliqaani wahumaa darabkii iyo jeer majruurkii xiina idin xiina id yaqacaani khabaran uu ku yidhi sajaa'ibu marka ay dhacaan khabar mutacaliqaani waxay ku tacalluqayaan bimaxduufin kula xadfay xadfan xadaf xadafkaasoo wujuban waajiban oo waajiba calaa madhabi man waajiban in lagu awilo hay alaa madhab kofiye calaa madhab basriyiinna in mudaaf lasoo qadaro xadfan xadafkaasoo wujuban daa wujubin waajibnimo u saaxiib ahaa waaya xadafkaasoo taqdiiru lasoo qadaridiisu mustaqirun uu yahay aw istaqara uu yahay mustaqirun wasfiya loola jeedaa istaqarana ficila loola jeedaa walawalu midka horeeya marka fiiri in wasfi lasoo qadaro maalan xaashiyadu muxuu ku leeyay mataqaana sijaacigu maalan macnaha inaysan mustaqirun kaliya ahayne xaasilun iyo kaa'inun iyo haabitun iyo waaqicun iyo mawjuudun la midkuu raba inuu ku dareensiiyo marka in lasoo qadaro isim faacil yaa doortay ama wasfi iska dheh ism faacil kale dheh ism mafcuulna waa waa soo qadari karaa yaa doortay in ficil soo qadarasa yaa doortay walawalu midka horeeyo wasfi in lasoo qadaraa ikhtiyaaru jumhuurilbasriyiina basriyiinta jumhuurtooda jumhuurtaas doorashadooda weeye ayagu waxay leeyihin wasfi in lasoo qadaro saasaa wanaagsan wa xujatuhum jumhuurulbasriyiin xujadooda haabitun waa mid sugnaaday ama waxaa tiraa waxujatun xujatu jumhuuri lbasriyiin ana almaxduufa huwa alkhabaru kownulmaxduufu wey oo masderka laftirkiisa khabarka ka dhigno waa xujatuhum xujatu ljumhuuri lbasriyiin basriyiinta xujadooda ana almaxduufa kownulmaxduufi midka la xadfay waa inuu yahay huwa alkhabaru khabarkii waa inuu yahay fi lxaqiiqati sida dhabta waxay leeyihiin xaqiiqada waxaa khabar ah maxduufka sow ma ahan wal aslu asalka fi lkhabari khabar u asalana an yakuuna wa inuu ahaado isman ismkoo mufradan kaliya khabarna waxa u asala ism mufrada inuu noqdo xaqiiqaduna waxay tahay maxduufka khabarkii marka asal waxaa ah in la soo qadaro sidaasay ku ficnaata asal waxaa ah in noqdo mufrad Ah, ism mufrada inuu noqdo ism inuu noqdo mufradna weliba uu noqdo marka saas darteeday mustaqirun usoo qadarin oo ismna ah mufradna saasay usoo qadarin ilaa haddaad istaqara qadarto waxay noqonaysaa jumla qabarkii dhacday istaqara iyo faacilkeeda jumladaasa qabarkii noqoy istaqara haddaad soo qadarto istaqara waa ficil ficilkaas iyo faacilkiisa qabar noqonaya ah, ficilkaas iyo faacilkiisa ayaa qabar noqonaya waay waani ka labeeya ka labeeya waa maxay waa istaqara in ficil la soo qadaro waani ka labeeyaa ikhtiyaaru lakfash in dhanyeere doorashadiisa weeye iyo walfarisiyi abu cali alfarisi doorashadiisa wazamaqshari maxamud ibnu cumar doorashadiisa wa xujatum xujatu haaulaa akhyaartan xujadooda ana almaxduufa midka la xadfay caamilun nasbi kordhiga midka camal fala weeye ana almaxduufa midka la xadfay caamilu nasbe isku idaafe daartana caamilun annasba waa dhigi kartaa wax kuu diidaayo male ana almaxduufa midka la xadfay wa xujatum xujadooda ana almaxduufa kownulmaxduufi in kan la xadfay ahanshadiisa weeye caamilu nasbi caamila nasbi uu yahay nasbaha wax camal falaa waxay yidhaahdeen Ah, fiiri dhamaysta hadalka lafada dhamaystir fii lafdi darfi darafka lafdigiisa la nasbiyo iyo laakiin majruurka markuu tacalluqo haduusan naaib faacil ahayn waa fii maxali nasbi idhaarkaan kusoo ogaanay soo maa waa fii maxali nasbi jaarmajruurka markuu tacalluqo marka yaa nasbiyey darafkan jaarmajruurku waa fii maal nasbi darafka waa fii maxali nasbi mar haddii la tacalujiyo ousan naaib faacil noqon marka yaa nasbiyey lafdigan darafka caamirka maxduufka waal aslu fi lcamali lilafcaali soo maha اl في اml لفاad wtani kan labeeyaa ikhtiyaaru lakfash waa akfash doorashadiisa akfashyaalku horta imisay ahaayeen koob iyo toban miyay ahaayeen haye laakiin haddii la idlaaqo miday ku dhacda hali haye cabdullah saciid ibnu muscida haye tilmiidu siiba wa shaykhu ljaran kaas weeyaan marka la ilaaqo waa asagaasaa le asalkaas ah kunyadiisa hay aheed abulxasan mi ahed horta mase abu saciid u ahaa kaas abulxasan miyu ahaa a saciid isagu ahaa allah yuafi anaigashaal marka wuxuu yidhi wthani ka laba ikhtiyaaru akfash weeye iyo walfarisiy wazamaqshariy wa xujatun xujatu haaulaa'i akhyaartan xujadooda an almaxduufa kownulmaxduufi ka la xadfay hanshadiisa way caamila nasbi kordhiga midka camal fala u ahday fii lafdi darfi darafka lafdigiisa la nasbiyo wa maalj wa maxalil jaari walmajhuuri jaarumajhuurka maxalkooda la nasbiyo ilaa darafka lafdigiisaaba la nasbinaaba asfala hadda fiiri soo lafdigiisa ma nasbisan caamilka maxduufkaana nasbiyey jaarumajhuurkana maxalkiisaa la nasbina maxalkiisaa la nasbina wاlأصlu aslka fi lcaamili caamil u asla oo in la camal falo kan u asalkaana an yakuuna caamil waa inuu ahaado ficlan ficil saasay u doortay walaa yukbaru bizamaani can daati walaa yukbaru lama qabro bizamaani bismi zamaani ismu zamaan laguma qabro can daati can ismi daati ismu daat loogama qabro walaylata alhilaalu tarkiibka ahna mutaawalun mid la awilaya weeye masruufun can daahirihi weeye waa la awilaya macnaheedu waxa wey daahirkiisa waa laga leexinaa mhm. waa laga leexinaa walaa yukbaru lama qabro bizamaani bismi zamaani ismu zamaan laguma qabro maanta daraf loolama jeedo ismu zamaan oo dhan a ah loola jeedaa ismu zamaan iyo daraf waxaa caamsan ismu zamaan ilaa ismu zamaan waxaa soo galaa kii majhuurka ahaa kii marfuuc ahaa kii mansuubun bifii ahaa kii mansuubun biqayri fii ahaa kulli waa soo gela islu samaan o dhan saasaana maanta la rabaaba sidiisaba islu samaan ha kala qaadin sawaaun kaana mansuuban ow marfuucan ow majhuuran bifi waa kuu dhiga sijaaci waa kuu dhiga sijaaci walaa yukbaru laguma qabro bizamaani bismi zamaani mudaafad soo qadarinaya ismu zamaan laguma qabro can idaatin can ismi daat ismudaad loogama qabro ey sajaaciga fiiri walaa yukhbaru laguma qabro bismi zamaan ismu zamaan mansuuban kor mid la kor dhigay kaana ahaaye ow majhuuran ku la jaray bifiil lagu jaray ahaaye ow marfuucan ku la goday ahaaye can ismudaad loogama qabro kamaa laa yakuunu siduusan ismu zamaanku u noqon xaalan xaalo minhu ismudaad laga xaaleeyo walaa sifatan siduusan u noqon sifada ma noqon karo xaalan uma noqon karo falmuraadu ujeedada bismi zamani loola jeedaa acamu waa mid ka caamnimo badan min adarfi isilaax daraf macnihii ahaa xagga isilaax axmed mala socod mala socod xaa loola jeedaa daraf xaa loola jeeda xagga isilaax ha maya darafaan ku yidhi daraf siis daraf haddii la haya baabkan aan hadda joogna darf aa loola jeeda eh, bimacnaa fi lagu nasbiyey allah yubaar fiika bimacnaa fi lagu nasbiyey saasaad leedahay marka maanta macnahaas macna ka camsana laga rabaa ismu zamaana la rabaa ha ha ahaado marfuuc ha ahaado mansuubun bifi ha ahaa wuxuu raba ha ahaado majruurun bifi ha ahaado walaa yukbaru laguma qabro bizamani bismi zamani laguma qabro can daati daata loogama qabro can ismi daat loogama qabro waleylat alhilaalu muta'awalun kul awila wey wuxuu la jeedaa macnaha tarkiibkii sidaas suuradaas suurad u ku soo aroora waa la awilaahoo masruufun can daahiri wey tarkiib kasta oo ku soo aroora muuqaal iyo suurad u eg in ismu daat mubtada laga dhigay ismu daat in mubtada laga dhigay ismu zamaanna looga qabray haddii suuraddu u ekaato waa la tawiilina hadda saasay u egtay mogtahay allaylata waa ismu zamaan alhilaaluna waa ismu daat ilaa bishaa la yidhaha hilaal waa shay daata leh marka waxaad moodaa allaylata khabar muqadamo ismu zamaan ah alhilaalu mutada muaqara oo ismu daad ismu daada looga qabray ismu zamaan waa la awilaaho mudaafa lasoo qadaraa waxaad leedahay ru'yatu lilaali bishii aragtideeda allaylata caaw caawa la suga bishi ru'yana waa macna ama waxaad leedahay duluuqulhilaali bisha dhalashadeeda allaylata wayad leedahay marka mudaafaad soo qadariy sharax yanqasimu waa qaybsamaa adarfu darafkii waa qaybsamaa ilaa zamaniyin darfu zamaan u qaybsamaa iyo wa makaaniyin darfu makaan labadaas u qaybsamaa yanqasimu waa qaybsamaa addarfu darafkii waa qaybsama ilaa zamaaniyin darfu zamaan u qaybsama zaman loo nisbeeyey wa makani mid makaan loo nisbeeyey walmubtadao mubtadihina yanqasimu waa qaybsamaa ilaa jawharin daatu u qaybsamaa iyo wa caradin macn labadaas u qaybsamaa walmubtadao mubtadihina yanqasimu waa qaybsamaa ilaa jawharin daato ayuu uqaybsama wadalika mihaalkii ka zaydin iyo wa camrin oo kale wey zayd iyo camar sow daato male waa shay mar'iaho isha lagu arki kara soo maaha waa shay mar'i ah oo isha lagu arki karo jawhar waa taasa daad maqasho jawhar daad maqasho juha daad maqasho daata waa isku mid ah. aljawharu wاljuhatu wdhaatu waa isku mid ah, juhuba ka cabira ina maalig isagu juha uu yidhaahda hmm juhadu marka waa daata iyaduna marka jutha iyo jawhar iyo kulli waa isku mid iyo daata marka waa zayd iyo camar waa ismu daat waa shay mar iyo la arka wa caradin caradku waa macna waa shay macnaa waa sifo haddaad maqasho carab inuu shay kale ku quma maahan asaga keligiis meel ma istaagi karo waxaa la idhahdaa shayga inuu qeyrkiis ku quma maahan asaga aan keligiis meel istaagi karin hadda samci ma dhici kartaa asagoon daata ku qabin keligiisu meel istaago samci ha basar aragti meel keligeed ma istaagi karta iyadoon daata ku qabin ma dhici karto kaasay waxa lahaha carab carab iyo jawhar waa waxa weyan istilaaxaadkii mutakalimiinta ha istilaaxaat lmutakalimiina la yidhaha waa waxay waxa weyn ay ku baaba'shaan diinta mhm. carab iyo jawhar ha oo markay xataa ilahay tilmaamay maray leeyihin carab maahan jawhar maahan maray leeyihin mhm. wax qaraa'iba mhm aad qaraaiga wey meelo badan ay ku galaan marka kas hadda isagu macnahan u isticmaala lakin waa macnaa sax macnahan hadda iska man iska naxwiyo wax lagu fahmaayo ee hadda baabkaas isaga kuma jiro fa waa yahay labadaas marka u qaybsamay mubtadihi marka waxa u qaybsamay jawhar iyo carab carabku waa macna waa sifa jawhartiina waa daatu darafkiina laba uqaybsamay waa zamaan iyo makaani fain kaana darfu darafki eh, tusaale laakiin carabkii mihaali waxaad tidhahdaa yanqasimu darfu darafki waa qaybsamaa ilaa zamaniyin uu uqaybsamaa mid zaman loo nisbeeyey iyo wa makani mid makaan loo nisbeeyey walmubtado mubtadihina yanqasim waa qaybsamaa ilaa jawharin daato mid loo nisbeeyey wadalika tusaalihii ka zaydin iyo wa camrin oo kaleba weeye iyo wa caradin macno iyo sifo mid loo nisbeeyey wadalika tusaalihii kalqiyaami istaag iyo wel qucuudi fadhi oo kale wey qiyaam iyo qucuud waa macno waa sifo wey qayrkooday ku qumaan ee istaag keligiis meeshaan hadda ka muuqan kara aan deeta lahayn waa masder qiyaam waa masder qucuud waa masder waa laba masder marka qayrkood u sifaad qayrkood ku qunta wey oo jawharay ku qumi karaan iyagu ee keligood ma qumi karaan meel ma istaagi karaan fa in kaana darfu darafkii hadduu ahaado makaaniyad mid makaan loo dhisbeeyey saxa alikbaaru in lagu qabraa ansaxa bihi darafkaas can iljawhari daata looga qabro wal caradi sifana looga qabro haddii uu darafku darfu makaan yahay inta jawhar mubtadaysato darfu makaanka qabar waa ka dhigi kartaa inta carad mubtadaysato oo macna mubtadaysato ismulmacnaana darfu makaan qabr waa ka dhigi kartaa labada waa ansaxe taquul waxaa leedahay zaydun zayd sawdaata male oo jawhar maaha zaydun zayd waa ismu daad amaamaka hortaadu ku sugan yahay amaamakan waa darfu makaan khalaas nabad wey wlkhayru khayr ir khayrku daata miyuu leeyahy khayr daata male waa macna waa ismu waa ismumacna waa carab wey wlkhayru khayrkii amaamaka hortaadu ku sugan yahay labadan waa ansaxayda wa in kaana darabkii zamaniyan mid zaman loo nisbeeyey hadduu ahaado saxa waxaa ansaxa alkbaaru khabrid bihi darfu zamaanka lagu qabro can macnaha looga qabro mubtaduu waa inuu noqdaa ismulmacnaa duuraljawhari jawharta ka sokayna looga qabro taquulu waxaa leedaha asawmu soonki soonku waa macna mogta deeta daata deeta ma ah, le alyawma maantu ahaadaad leeda soonka maantu ahaada walaa yajuusu ma banaana zaydun zayd alyawma maantu ahaada ma banaana maxaa yeelay zaydun waa ismu daad alyawma waa ismu zamaan soo maahan ma u noqon karto qabar marka sababtan waxaa la yidhi faa'iidan kusoo xasilay mogta inay faa'iida timaadaa la raba faa'iida kusoo xasili me adiga hadda haddii lagu yidhaahdo caliyu ninka cali ah alyawma waa maanta soo qadar haddaad rabto waxaad tidhahdaa mawjuudun alyawma maanta waa jooga oo waa wax jira maanta hadde wax alla waxa makhluuqee nool maanta maa waa hayta maxay tahay faaidada keeno daatadu mogta waa shay mustamir shalayuu mawjuud ah maanta mawjuud berridii loo kada waa mawjuud dadka kale oo nool o dhan waa wada mawjuud maanta hal qof oo nooloo mawjuud ahay maa jira ah, zaydun zayd aad tiri alyawma mawjuudun alyawma maanta mid jira oo la helaayo waa hadda camarba waaye oo dadka dhan qof aan ahayn miyaa jira geeduhu waa saas masaajidku maanta waa mawjuud marka faa'iidadiian kusoo xasiday faa'iidaa la rabay maogtahay faaida kuso xasibna saas darteed ina maalig asagu wuxuu idhahdaa ismu zamaanka haddii faa-ida kusoo xasinayda waa loogoli inuu khabar noqdo illa wax loo diidaa waa faa-ida la-aante loo diidaa waa faa-ida la-aanta walaa yakunu ismu zamaanin khabara can jufatin uu yidhahdaa wa in yufid fa aqbiran ah. Ah, walaa yakunu ismu zamaanin khabaran ismu zamaan khabar ma noqdo can jufatin deeto khabarka ma noqdo wa in yufid fa aqbiran oo kuleey hadduu faa laakin keena khabar ka dhig un maru faaiida keena wy laakiin ibnu hishaam asaga waa kuu jasmi wuxuu kuley bataatama khabar ma noqdo xagga naga dhig warkiisa ah. khabar ma noqdo ibnu hishaam isagu saas u jasmi laakiin ina maalik saas u kala qaada in faa'iide ba laga heli karo iyo inaan laga heli karin hmm. saas u kala qaado wain wujida haddii la helo fii kalaamihim kalaam alcarab carabta hadalkooda dhexdooda haddii laga helo ma kalaam kalaamkaasoo daahiru sida ka muuqata daalika nuucaas ay tahay oo ah albaaru bizamani can daati dalika intaasay ku ishaareen fain wujida haddii la helo fi kalaam min kalaami اlcarab ma tarkiib haddii laga helo tarkiibkaasoo daahiru daahirkiisu dalika kaasuya dalika waa maxay alkhbaaru bizamani can ismi daat haddii la arko tarkiib daahirkiisu saas yahay wajaba tawiiluhu tawiilkiisa waajiba wajaba waxa waajiba tawiiluhu in la awilo ey sarfu can daahiri wey wadalika mithaalkiina ka qawlihim qowl lcarab wey ka qawlihim qowl lcarab oo carab ay yidhaahdeen ka qawlihi hadahadhihin ha qof gaaro iskama le carabaa laga maql maahan shaacir warkiisa hmm. ka qawlihim qowl lcarab waa carab hadalkeedo yidhaahdeen alleylata alhilaalu alleylata wa ismu zamaan sida shiiku ku wado waa ismu daad ah, waa ismu daad maadaama ismu daad tahay ismu daadkaas mubtada muakareen laga dhiga alaylatan khabar muqadama ma ansaxay buu leey ma ansaxayo wain la awilan fa haadaa kanu calaa xadfin mudaafin wey wa taqdiiru waxay tahay allaylata caawo duluuculhilaal bishii dhalashadeeda ahaata khalaas fiiri faa-iida deg degaha la fahmay markaa tiraa duluuc bishii caawo dhalanaysa laakiin haddaan ku ihahdo allaylata alhilaalu caawo waa bisha laakiin ina maalig oo kale isaga waa ogolya tan oo kale xoogaa macno waa laga fahmaa u leey mhm. la yidhaahdo caawo waa bishii waa la fahmaa u in bishii dhalayda it ha xoogaa saas ma la fahmaa dii gaabta ayadoo ramadaan la sugaayo aan nidhaahno caawo waa bishii xoogaa in la fahma ayaad mooda marka waa ogolya isagu laakiin midii aan markaas un la wadi karin kaas weeye midda laisla ogolyahay in la awilaayo taas weeye midda laisla ogolyahay waa badan yihiin alyawma kamrun waqadan amrun a ah, ka mid a ah imrulqays ah, imrulqays warkiisii imrulqays warkiisii oo uu yidhi alyawma kamr alyawma oo ismu zamaan soo maaha kamruna waa ismu deed maanta waa kamr ma macnaha laga fahmay maxaa laga fahmi maa waa in mudaaf la soo qadara o la yidhaahdo alyawma maanta shurb lkamri waa qamri cabid ah. oo shurbigu ogta waa macne ah, waqadan anfu birina waxba un dhici doono waa dhaarsanyi hmm, dhaaru ku jiraa hmm, waa dhaarsanyi ah, berrina waxbaa dhici doona madaxyaalaa la burburi doona huleey dad uu raba inuu laayo ta caaw marqaamo caaw inta iska marqaamo inuu beri dad la mehiyuu raba hmm. markaasuu yihi alyawma kamrun wagadan amru mhm. maanta waa amru berrina waa un arrin marka markaasoo kale waxaa laleeya laazim waa in mubtada waa in mubtadaha mudaaf loo soo qadaro oo la yidhaha alyawma shurbu lkamri allah subxaana wa tacala alam sala allahu wasalama aleykum